qaala annaadimu raximahu allahu tacaala الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala naadimu raximah allahu tacaala wadum cayna mucadahu wayanduru da kasrin kamaa laazimin da damani ixtumila وعداه وينذر دا فذو التعادي بكسر حبه وعيدا وجهين هار وشد عله عللا wabata qaطcan wanama wadmumana maca luzuumi fi mrur bihi wajalla mithlu jala wadmumana maca luzuumi fi mrur bihi habat wadarat waaja karahama bihi wacama zama wasaxama lahay damala waalala mcan wasawtan shaka aabbaw shaadaay cadaa shaqa khasha qallay dakhala waqasha qowmun calayhi leylu jaana waraasha lmusnu daasha wasalla asluhu halala hayraasa daallada munkhaba alxisaanu wanaabtunka manaaklun wacasad naaqatum bikhalaaxisaanu <laughs> wanaabtunka manaa qasad kadaa waci wajhaysadaatha wakhaa rasaltu xaadad waharad jadda man camila tarrat waarat wadarad jama shaabaxisaa nuucanna faaxat washada shaxay bakhilaa washatat idaaru nasashay uxaranahaa ruwa almudaaricu min facalta in jucilaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan kusoo jirnay waxyaabihii aa u naqaanay facala mudaariceeda markii la samaynayo waxaan idhi facala mudaariceedu saddex marxalo midkood wey marxalo jaalib la yidhaahdo marxalo la yidhaahdo hee marxalo la yidhaahdo mushtahir ama mashhuur maxay ku tahay iyo marxalo la yidhaahdo hee khiyaar la siinayo qofka asagoo raba inuu ficilka keeno saasoo ma ahayn marxalada jaalibku waa toban xaba ayaa nidhi tobankaas saddex baa loo qeybiyaa afar keenaysa facala in laga dhigo yaf cilu afar keenaysa facala in laga dhigo yaf calu yaf culu iyo laba keenaysa hee yafcalu in laga dhigo saasoo maahayn afartii keenaysay facala yafcilu in laga dhigo waan soo marnay hal beyd buu ku sheegay wuxuu yidhi dalwaawi faa'an awilyaa caynan aw kaataa kadalmudaacafu laaziman kaxanna kow maxaa ahaa faa'uhu waawun laba maxaa ahaa caynuhu yaaun saddex maxaa ahaa laamuhu yaaun afar maxaa ahaa almudaacaful laazim warkaa waa ku dhacay soomaa waa yahay waxaan soo tilmaamnay marxalada koowaad oo ah caynuhu faa'uhu waawun aan soo sheegnay waxaan idhi waxaa laga soo reebayaa xaya xarfu ciluhu xarfu xalquhu hadduu joogo xarafka ugu dambeeya soomaa soo maa sida waqaca iyo wadaca oo kale hal shay baashaad ka noqda baan idhi wahaba baashaad ka noqotay oo maxaa meesha laga dhihi lahaa wahaba yahibu maxaa la yidhi yahabu baa layidhi waxaan soo sheegnaa cayntiisu midkay yaada tahay in asagana hadduu eeba kuran yahay muctal uu yahay oo xarafka dhex xanuunsan yahay wax shaadan umaanan sheegin soomaa midka yaada ugu dambayso waxaan idhi asna waa sidaasoo kale qaacida ayaan kusoo saarnay waxaan idhi xarfu xalquhu haduu yimaado caynta saasoo ma ahayn caynta hadduu yimaado asna fatxaa la saaraya sida saca oo kale saca halya baa ugu dambaysa soo maa laakiinse dhexda maxaa kaga jira cayn oo ka mida xuruuful xalqi kadib maxaa meeshii yascii la dhihi maxaa la dhahayaa yascaa baa la dhahayaa yascaa mudacafkii laasimkahaasna waan soo tilmaamnay ka horta maxaan laba xabaashaad ka noqday yabaa iyo yejba soo maah kan ma garanaysaa mudacafka laasimkaasna waxaan idhaahnay toddobaatan iyo laba ayaa shaad ka noqotay saasoo maaha toddobaatan iyo labadii anagu aanan gelin buu shiikhu wuxuu afka noo saaray hal beyda beydka miya akhna wadummacayna mucadaa xaggaas ka bilaabana soo maah shiikhu raximahullahu wuxuu yidhi eeg toddobaatan labada asagoo aan sheegin ayaa maadaama mudacaf laazima uu ka hadlay waxaa u qurux badnaatay shiikha inuu ka hadlo mudacafkii mutacadiga ahaa warka baa ku dhacay soomaan mudacafka laasimka marka wuxuu ka mid yahay facala kuwa yafcilu ka dhiga mudacafka mutacadigana wuxuu ka mid yahay kuwa facala yafculu ka dhiga waa fahan soomaan marka meeshuu dambaysiin lahaa kuwii godaalka u keenayay iyo hadda maxaan ku jirna jaalibul ku jirna soomaan waxaa shaadkeeda inuu dhammaystiro buu maadaama mudacaf uu ka hadlay wuxuu door biday shiikhu raximahullah inuu mudacafkii mutacadigaana dabada waqto isdhaafiyo inta soo hadhana gadaal buu ka sheegi doonaa wixii facala yafculu keeni jiray wuxuu yidhi wadumma god cayna mucadaahu mucadalmudaacaf wey cayna mucadaahu ay mucadalmudaacafi mucadaha gudba yaa mudaacafka gudba cayntiisa god mudaacifka gud maxaa laga wadaa salla oo kale salla sayfahu seeftii buu siibtay salla hayeba ficil mutacadiya soo maa haddana waa shadan yahay yasillu la dhihi maya maxaa dhahaysaa buu yidhi yasullu sayfa dheh haa wadummu god cayna mucaddaahu mucaddal mudaacafi waxay ga u celinaysaa mudaacafka mudaacafka xaraf gudbaha ah cayntiisa god waaye intaa hadduu kuu sheegay wayanduru wuu naadir noqday ama shaad buu noqday yah huwa mudaacafka wayanduru naadir buu noqday in shaad laga helo cafwan wayanduru naadir buu noqday dhif buu noqday wey macnuhu yah wayanduru dhif buu noqday huwa mudaacafkii mutacadiga ahaa daa kasrin mid hoosdhig u saaxiiba xaaluu yahay warkaama ku dhacay warma fahamti mudaacafka mutacadiga ee mafcuulka qaadanaya facala hadduu yahay maxaa ku keenaysaa yaf culu soo maahan wuxuu yidhi mudaacafkii mutacadiga ahoo yafcuul lagu keenayay wuxuu naadir ku noqday in la hoos dhigo in la yidhaahdo hee yafcilu yani wuxuu ku leeyahay mudaacafka mutacadiga ahi markii la yidhaahdo yafculu iyo yafcilu keebuu ku imaanayaa yafculu baa qiyaas u ah dhowr xabo oo aan badnayn ayaa isagoo mudaacaf mutacadija xaggee u wareegay yafcilu intaasuu ku dhahayaa wayanduru wuu naadir noqday dhif buu noqday huwa faacilku waa kee mudaacafka mutacadiga naadir iyo dhif buu noqday daa kasrin xaaluu yahay mid hee hoos dhig u saaxiiba warka waa ku dhacay soomaahan yani xagga wuxuuna kuu soo desiyuu rabaa wuxuu rabaa inuu kuu sheego waxyaabihii mudaacafka mutacadiga ah yafculu ku imaanaya shaad ka noqdayo yafcilu ku yimaaday buro inuu kuu warka ku dhacay soomaa kamaa kamaa laaimin kamaa laasimin suu laasim u noqday daa dammin mid damma u saaxiiba kii dammada u saaxiibka ahaa soo garanamaysidoo laasimka ahaa suu asagu laasim u noqday oo uu u batay saalidkeeda ayuu asna naadir u noqday wey oo ficilkii ahaa xanna oo laasimka ahaa soo yaxinu lama dhihi jirin toddobaatan labaduu soo wada sheikhu raximahllahu tacaala shaad bay ka noqdeen soo ma ahan sida kahasashaadnimadu uu u batay oo laazim ay ugu noqotay markaa ayaa kana waxaa laazim u noqotay inuu naadir ku noqdo shaadku intaasuu ku yidhi uxtumila warkaa waa la soo raray canilcaray baa laga soo raray wey halkaa beedka maxaa ka fahmna beedka waxaan ka fahamnay ficilkii mutacadiga oo mudaacafka ah in lagu keenayo facala hadduu aahee yaaf war hadla yaaf cuulu soo maahan wuxuuna ku yidhi xoogaa yara ayaa hee shaadka ka noqday shaadkiibuu kuu bilaabayaa fadu tacaddi kii gudbinimada u saaxiibka ahaay bikasrin hoos dhig la jirankii xaal uu ku sugan yahay xabbahu wuu jeclaaday weeye haahey ficilkii facala ahaa oo mudaacafkii mutacadiga ahaa soo shaadku maanan sheegin shaadkii buu laba u qaybiyey shaad khaalis ah oo shaadnimadiisu barax laadahay iyo shaad hee wejigii qiyaaska ahaa wata shaadnimadiina wata warkabaa ku dhacay soo maa marka wuxuu ku yidhi ficilka mutacadiga ah oo mudaacafka ahi shaadnimadiisa waxaa khaalis ku ah hal hal ficil ficilka xabba keliya ayaa shaad khaalisa yacni xaba markii mudaxaba wuu jeclaaday wey xabahu so mafcuul ma qaadan mudaaric ka dhig yaxibbu xaba oo shadan oo xababa ah oo mudaacaf mutacadiya qiyaasku muxuu ku imaan lahaa yafculu somaan maxaan dhihi lahayn yaxubbu somaan yaxubbu lama dhihin hadda maxaa la yidhi xaba yaxibu soomaan xabba yaxibu war fiican wey xabba yaxibu marka wuxuu ku leeyahay waa shaad khaalisa xalkaa xaba ayaa shaad la helay ah mudaacaf mutacadiya warka waa ku dhacay soomaa laakiinse dhinacii kale kuwa waxaan soo helaynaa buu leeyahay shaad iyo qiyaasba isugu jira oo dulwajeen loo yaqaano waa tan fadu tacadi kii mutacadinimaday gudbidda u saaxiibka ahay bikasrin xaal uu kasro la jirankeeda yahay xabbahu wuu jeclaaday weeye yacni huwa alficlu alwaxiid aladii shadda can ilmudaacafi almutacaddi oo shuduudkiisuna khaalis yahay weeyo wax qiyaasa aan qaadan karin waaya intaa markuu kuu sheegay wuxuu ku yidhi haddaba waaci weeleeh daa wajhayni laba weji mid u saaxiibana weele yacnii mudaacafkii mutacadiga ahaa ficilo ka mid ah oo laba weji leh weji shaada iyo weji hee qiyaasana hee ayagana weelee harra weelee haa washadda almataaca weelee calla weelee callahu calalan waa micnayn doonaay waaya waaya wuxuu yidhi waci weelee daa wajhayni laba wejh mid u saaxiiba weelee ka bedel harra wuu carooday weele harra yani wuu nacay wey harra ay kariha wuu nacay weelee kelmadda harra sida qiyaasa ku keen yahurru shaadkii ku keen yahiru labada waa dulwajhayn weeyaan wa shadda almataaca alaabtiibuu xirxiray shadda so mafcuul qaadan mayso iska shado badan baa noo socota tan waa shadal mataac mafcuul bay qaadatay alaabtii buu xirxiray haye qiyaas ku keen yashuddu shaad ku keen yashiddu saasa u wadaysa waa ku dhacay soo maa callahu wuu durduuriyey ama wuu cokanaysiiyey geela ama xoolaha markii marka hore cabaan waa usoo nasanayaan de soo maahan waa usoo la dhahayaa yaa rakaadin wey ahaa callahu wuu rakaadiye wey calalan rakaadin ama okaas marka calla qiyaasa ku keen yaa cullu shaadkiina yaa cillu saas kuwad buu ku yidhi wabatta wuu jaray qadcan goyn buu jaray batta haye qiyaasa ku keen yabuttu shaadkiina yaabitu wakaa wanamma wuu faafiyey warkiibuu faafiyey wanamma alxadiia warkiibuu faafiyey weji xun xunbuu ku faafiye weeye weji fiican kuma faafin qofka markuu isku dirdira yahay baa namma loo adeegsadaa namma alxadiia warkiibuu qaab diradira hee ku faafiyey waayahay intee weye intaas marka tidhi harra iyo shadda iyo calla iyo hee batta iyo namma soo maahan batta iyo iyo namma waaya intaa hadduu shiikhu yidhaahday waxaa lagu darayaa intaa intaisla noqot shan soo maahan shan waxaan ku daraynaa natha naha alxadiia warqadii hore ku taala ama ku dul qoro kitaabka gees kaga qoro wax yare naha alxadiia nama bay la mid tahay warkiibuu si xilla u faafiye naha yanuhu haya shaadkiina yaanihu washaja wuu daray shajahu wuu dakray haye qiyaaska ku keen yashuju shaadkiina yashiju haye adahu wuu magan galay wey aljaa ilayhi ha wuu magan galay ha adahu haye maxaa dhahaysaa yaa uddu waa qiyaaskii yaa idduna waa shaadkii weeyaan ramma wuu hagaajiyey halkaa marka maxaan ku haynaa ardayay sagaal ficil oo dulwajhayna soo maa waxaan haynaa harra shadda calla batta nama naha shaja hayeh adda iyo ramma sagaalkaas waa dulwajhayn xabadii halkii wejina ku dar toban sooma'an tobankaas ayaa ficilka dulwajhaynka la yidhaahdo maxay ka noqotay ficilka la yidhahdo mutacadiga mudaacafka maxay ka noqdeen shaad ka noqday warkabaa ku dhacay soomaa fadu tacadii kii gudbinimada u saaxiibka ahaa bikasrin hoos dhigla jirankeed xaaluu ahaaday xabbahu weeye ficilkaasaa ka haray waci weelee daa wajhayni laba wej mid u saaxiibana weele harra wuu nacay ama wuu karaahiyeystay weele washadda almataaca alaabtiibuu xirxiray weelee callahu wuu rakaadiyey calalan rakaadin weelee wabatta alxukma xukunkii wuu gooyey qadcan goyn weelee wanama alxadiida warkii ayuu faafiyey si xunna u faafiye weelee wadmuman halkaas war cusub buu ka bilaabay wuxuu dib ugu soo laabanayaa ficilkii mudaacafka ahaa oo laazimka miyaan soo sheegnay shaadkiisii xagga maxaana sugayay toddobaatan iyo hee laba ficil oo shaadaana sugayay hadduu kuu bilaabayaa sheikhu raximahu llahu tacaala waaya shiikhu toddobaatan iyo labadaa ficil oo uu tilmaamay toddobaatan iyo labadaas ficil sheikhu raximah ullahu tacaalaa qaybta shaadka khaaliska ah wuxuu ka sheegay labaatan iyo sideed waxaan ku daraynaa sideed iyo toban intee noqonaysaa qeybta shaadkaa baan ku yidhay khaaliska oo hadda uu bilaabi doono shiikhu muxuu ka sheegay yaa labaatan iyo sideed annagu maxaan ku daraynaa sideed iyo toban baa lagu daraya oo sheikh baxraq maxamed maxamed cumar shiikh la dhihi baa ku daray intees ku noqonaysaa labaatan iyo afartan iyo lix qaybtii ma garanaysaa dulwajheenkana shiikhu wuxuu sheegay siddeed iyo toban xabo waxaa lagu darayaa sideed intees ku noqonaysaa labaatan iyo lix labaatan iyo lix afartan iyo lix ku dar intees ku tahay toddobaatan iyo laba ma tahay yaa waaya hadduu bilaabaya muxuu bilaabayaa kuwii shaadka khaaliska ahaa buu bilaabayaa waaya wadmumanna udun oo udun maca lusuumi ficilkii laasimka ahaa la jirankiisa waxaa u dumtaa fimrur bihi haa fimrur bihi mara udun weeye mara umrur bihi xaggeeda udun waaya wajalla marra waa garanaysa de waa maridii wadmumanna udum oo udun maca luzuumi laasimnimada la jirankeed ficilkii ahaa fimrur bihi mar oo mar udun wajalla wuu qaxay udun jalladaasoo mithlu jalaa wuu barakacay la mid ahayd laba ficil baa hadda sheega marra waa maarara waa fahamta soomaahan yaah maxaa la rabay facala yafcilu inay ku timaado soomaahan mara mudaaric ka dhig yamuru maxaa la rabay maadaama mudaacaf laazima ay tahay he inay noqoto yamiru miyay noqoto maya waa shaad khaalisa ko jalla wuu qaxay waa qixi walowlaa an kataba allahu calayhimul jalaa'a waa qaxid wey in la barakoco jalla wuu qaxay haa arajulu ninkiibaa qaxay yacni marka jalla maxaa dhahaysaa mudaariceeda yajullu sida qiyaaskaa maxaa la rabay yajillu masa noqonde dee miyay noqotay waa maya waa shaad khaalisa weeyaan habbad way dhabatay ama way kacday arriixu dabeel baa kacday wadarat way soo baxday ashamsu qoraxdiibaawadarrat ishamsu qoraxdiibaa falaara bixisoo soo baxday wey waaja kor buu u kacay dabka markii la shido waaja naaru ama ajat innaaru dabka markii la shido oo codka bixiyo wey jacjacda ka yeerayso dogobyada lagu shido wa waaajat innaaru dabkiibaa kor u kacay oo codeeyey karra wa karra wuu soo rogaal celiyey alfaarisu kii fardafuulkahaabaa soo rogaal celiyey hamma wa hamma bihi wuu damcay xaggeeda mhm. wacamma wacamma nabtu ha erayadan ku daraya raacraaca hoos ka raacso tusaalaha kugu dhammaystirmayee camma wacamma nabtu dhirtii baa dheeraatay haa cama waa dheeraad inuu dhirtu dheeraato wey waaya zamma wazamma bianfihi sankuu taagay haa waa nin kibray zamma wazamma bianfihi sankuu taagay wey saxa wasaxal mataru roobkiibaa shubmay mhm. si yani mahiigaana buu u shumay saxa markuu roobku si mahiigaana u shuma wey saxa wasaxa almataru roobkiibaa mihiigaan u shumay malla waa malla wuu degdegay aydamala haa wuu degdegay xaggeeda ayadoo ah wey yacnii malla buu damala kuu fasiraya waa degdeg damala laakiinse mallow inuu faahfaahya rabaa xagaa u fiirso ardayo darrat maxaa dhahaysaa tadurru maxaa la rabay in la yidhaahdo tadirru lama dhihin maxaa la yidhi tadurru haye aja haye ta'uju lama dhihin hee ta'iju maxaa yeelay qiyaasku ta'iju waa maxaa ficil laazima wey soo maa haye karra alfaarisu maxaa la dhahayaa yakuru la dhihi mayo hee yakiru la dhihi mayo mhm. hamma bihi hamma yahummu haa yahummu yafculu baa lagu keenaya yahummu asalkeeda muxuu ayaa ii sheegaya yahummu yah mumu yah mumu nuqilat xarakatu lwali ila saakini qabla yahu baa la yidhi labada miim mid reebanaya mid godan idaahee ida ijtamaca xarfaani mutajaanisaani bacda faa'i lkalimati udqima axaduhumaa bilaakhar bishardi sukuuni lwali wa taxaruki thaaniyahum saasa ku timi saa oo la soco hayee cama nabtu maxaa la rabay sida qiyaaskaa qiyaaska maxaa la rabay yacimu masa noqona maxay noqotay yacumu nabtu haye zamma maxaa la rabay yazimu masa noqona maxay noqotay yazummu wakaa saxa maxaa la rabay yasixu masa noqona maxay noqotay yasuxu lmataru malla malla malla way noocyo badan tahay xadiiska muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daalayo xataa tamallu xataa tamallu sooma ahayn haa xataa tamallu ilaa idinku idinku addaashaan yamalla buu keena yamallu yafcalu wey sooma taa marka daalka ah asalkeedu waa maalila waa facila waa fahamta sooma ahan soo garamaysaan ficila miisaankeedu muxuu ahaa facila yafcalu maalila yamallu yamlalu yamallu bay ku soo imaanaysa soomaa taas marka waa waa daalkii wey waa tacibkii xaggaa iska dhig mid waxaa jira la yidhaahdo rootiga burkan baadiyaha lagu dubto magaciisa burxabaalka carabta hore way taqaanay waxay yidhahdeen khubsulmal bay dhihi jireen marka malla alkhubza ha malla alkhubza malla marka maxay qaadata malla maxay qaadata malla alkhubza maxay qaadata maxay qaadata mafcuul malla hadday mafcuul qaadatay waa mudaacaf mutacadi qiyaas maxaa u ah yafculu hukeen yamullu ayaduna xaggaasi aadaysaa mafcuul bay qaadatay taana u rabna maxaa weeye waa malala oo ah asraca wuu degdegay taasaa rabnaa waafan soo maahan yamillu bay noqonaysaa markaa maalala oo asraca haddaba wamal meeshuu ku yidhi ay damala wuxuu kaaga saaraya kuwii kale inaad ku khalado buu diidaya soo ma jeedid ay damala muxuu kuu yidhi kuwii kale inaan ku khalado buu hee diidan yahay mm-hmm. waa fahamta soo maahan wacalla wuu ifay asayfu seeftiibaa iftay lamcan biriqbiriq ahaanba wuu iftay yani way hila way dhaldhalaasha weeyaan wa sawtan haa wa alla wuu taahay baa dhahaysa haddana almariidu baa taahay sawtan cod buu taahay weeye marka alla maxay leedahay laba hee laba macan haddii la alla sayfu haddii la dhahana ay lamacad wey waa biriqbiriq baa yeelat haddii la dhaha mariiduna maxaa weeye wuu taahay labada maxaasku macnoo ya ullu baa la dhahayaa wa alla lamacan wa sawtan wa alla h alla ku biiri weeye lamcan xaalay tahay mid birqaysa iyo wa sawtan xaalay tahay mid codeynaysa oo cod bixinaysa ilan waxaa ku xidhaysaa wadmumanna udun maca luzuumi laasimnimo la jirankeed fimrurbi sooma ahayn wa alla udun baa ku xidhaysaa alla udun lamacan xaalay tahay mid birqaysa wa sawtan xaalay tahay hee mid cod bixinaysa mm, alla ya ullu qaacidada cadiga maxay in lagu keeno yaa ya illu masa noqon soomaa waaya shaka shaka wa shaka rajulu ninkiibaa shakiyeyna udun xaggeeda yashuku baa dhahaysaa yashiku maa haye abba haye abba lisafari safarkiibuu isku diyaariye ta'ahaba wey yaa ubbu washadda wuu orday eegu faahfaahinaya day washaddana xaggeeda udun ay cadaa wuu orday xaggeeda ay cadaa cadaa mid la mida xaal ee tahay soo ma jeedid shadda baa noocyo badatay anugu tee soo dhaafna markii dhoweyd wacidaa wajhayn harra harra washadda maxaan ku macaanaa shadda almataaca alaabtiibuu xirxiray mafcuul bay qaadata tanna maxaa weeye shadda rajulu ninkiibaa hee orday caddaa wey macnuhu waa fahamta soo maahan marka shadda hadday caddaa noqoto waa laasim maxaa ku keenaysaa yashuddu rajulu sooma jeedid yaah yashuddu sidee lagu keeni lahaa caadiga hadday aan lahayd yashiddu laguma keenin fahamsomaan tan kale oo xirxiridaana maxay dhahaysaa labada lagu keenay yeeshuddu oo qiyaaskeedii ah iyo yeeshiddu oo hee shaadaa lagu keenay baasha kala gur muraajaco badan ba u baahanta waaya shaqa shaqa wuu dhibaatooday ama shaqa saas wey wuu dhibaatooda almariidu baa dhibaatooday yashuqu mhm. khasha wa khasha mhm. xaggeedana udun weeye khasha ay dakhala wuu galay halla wa halla ay dakhala wuu galay labada uu ku fasiraya ay dakhala weeyaan waaya aan soo micnayno marka wa alla allana xaggeeda udun lamacan xaalay taha mid barbirqaysa wa sawtan xaalay mid cod bixinaysa shaka wa shakana xaggeeda udun wey abba wa abbana xaggeeda udun wuu isdiyaariye wa shadda ay cadaa wuu ordayna xaggeeda udun wey shaqa wa shaqa almariidu kii xanuunsadaabaka xanuunsanaabaa dhibtoodayna xaggeeda udun wey khasha waqalla ay dakhalana xaalayiin kuwa wuu galay ah xaggeeda u duun weeyaan khasha yakhushu ay dakhala wey waa fahan soomaa waqalla yaqulluna ay hee ay dakhala weeyaan waaya marka halla muxuu dakhala u yidhi yah muxuu kaa tii khiyaanada ahayd quluulkii soosooyinkiisuma garanaysa aniimada waman yaqlul ya'ti bimaa alla yaqlul waa yaqullu qiyaas weeye yaqullu waa wixii waxbuu qofka xadaya mafcuul bay qaadanaysaa marka yaqullu qiyaas bay ku tahay laakiin hadda tani yaqullu ma qiyaas ku tahay waa laazima maxay qiyaaskeedu muxuu ahaa yaqil soo ma ahayn waay waqasha qawmun waqasha way wanaagsanaadeen qowmun qowm baa wanaagsanaaday yaqushu baa dhahaysaaye wajanna wuu mugdiyoobay alayhi korkooda qoomka alleylu habeenkii baa mugdiyoobay haahey warasha way da'day almuznu daruurtiibaa da'dayna wakaadasha wadasha way da'day asamaa'u samadiibaa da'dayna wakaa wathalla way saalootay haa wasalla alxayawaanu xayawaankiibaa saalooday asluhu asalkiisuna halaala weeyaan wuu furfuray soma ma jeedid ay raatha wuu saaloodo wuu digoode weeye halla wuu ku faahfaahinayaa qasha qawmun qowm baa hee wanaagsanaaday yacnii dhibaatay ku jireenoo caafimaad iyo wanaag baa u dambeeyey soo ma jeedid haye waa iraathadal wakaas jannana wakaa yajunnu yajunnu leylu yajinnu dhihi maysid waa u jeedaa habeenkii baa mugdiyoobaya yarushu sharashal mataru roobkii baa tixtiixay wey tixtiix yarushu wey markaa dashana waa kasii khafiifsan yahay Mhm. waa tifiq tifiqdii weyd dasha in roobku si tartiiba isaga doo rashana waa inuu xoogaa dhexdhexaada yahay tii hore aan soo marna maxay ahayd saxana maxaa weeye inuu mahiigaan yahay weeyaan markaasaa oo la soco waaya ayraatha wuu saalooday weeyaan buuyi dalla damun watalla damun dhi dhiig baa hadur noqday ahaa dalla ay hadara wey dhiig baa wuxuu noqday hadur hadur waxaa la yidhahdaa dhiiga aan laysu qabsan waa fahamta soomaan watalla damun dhiig baa hadur noqday haa hadur buu noqday hadur maxaa laga wadaa yaah lasugu qabsanaya weeyaan dalla mhm. damun watalla damun dhiig baa hadur noqday khaba alxisaanu khaba wuu dheereeyey alxisaanu faraskiibaa dheereeyey wanabtun khaba nabtun baa usoo celinaysaa khaba alxisaanu faraskiibaa dheereeyey wanabtun khaba nabtun haa dhirtiibaa dheeraatay markaas dhirtuna waa dheeraatay faraskuna waa dheereeyey warkaa waa ku dhacay soomaa labadaa macnaa kala siinaysaa kama naklun kamma nakhlun timirtiibaa hee quraafadaysay quraafayd quraafad waxaa la dhahaa quraafad quraafad waxaa la yidhahdaa timirtu markay soo baxdo intaysan miraha dhalin markan maxay soo saartaa soo kum soo saari mayso waxaa isku xiran qafis isku xiran bay markala soo saaraysaa timirtu qafiskaasaa kamma baa qafiska alkamu wey waa kamkaa marka haddaan qoloo weydiiyey quraafad ba u yaqaanaan qoryaha beeralayda yacni gacanka soo baxaya oo marka hore isku dadan soo garamaysaan maysaan intaysan timirtu kasoo bixin miruhu kasoo bixin gacankaas wuxuu ilaalinaya timirtu ilaalinaya quraafad baa la yidhahdaa bay igu yidhaahdeen marka waxaan leenahay kama naklun timirtiiba timir baa hee quraafadaysay haa dee waxaad ku darsanaysaa qodob ku darso quraafada quraafadaysay wey haye wa casad way daaqday naaqatun hal baa daaqday bikhalan meel bannaan bay daaqday marka fiiri khaba yakubu wey haye kama yakumu casaya yaa cus wa casad way daaqday naaqatun baa daaqday bikhalan bee daaqday qasad qasadna kadaa ay ka casad bee la mid tahay oo way daaqday wey macnaheedu waa ciwaj haysada halkaa markuu marayo labadii weji kii ahaa buu kuu galay waa fahamtay soo xaggaa marka maxaa ka fahamtay shiikhu wuxuu kuu sheegay labaatan iyo sideed ficil oo shaad khaalisa oo meeshii meeshii yafcalu ay ku imaan lahaayeen waxaan ka wadaa meeshii hee facala yafcilu soomaan yafcilu ay ku imaan lahayen maxay ku yimaadeen yafculu ku yimaadeen maxaanuna ka fadhiyaanaga shiikhu wuxuu sheegay intee labaatan iyo sideed sideed iyo toban baa lagu darayaa marka waaya sideed iyo tobanka lagu darayo saddex beyt baa soo koobay baa la yidhi saddex biod ma qoranaysaan yaa qoro wa maca hamaaniyata cashara kamatta bihi wa maca hamaaniyata cashara kamatta bihi intaa ma haysaa wa maca hee hamaaniyata cashara kamatta bihi matta yani kamatta bihi haye dhinacii kala tag yamutu thaja wasaja yamutu thaja wasaja axa aysacala haye ma ku celiyaa yamutu ma qortay thaja waa tha wasaja waa siin wasaja axa waa a iyo xa weya axa aysacala ay hee sacala waaya beedka labaad sakhat sakhat waadda sakhat waadda waxadda waxadda ma haysaa yah carra cara xasa xasa walaat wow iyo laam iyo a iyo ta walaat maxaan ku yidhi sakhat waadda waxadda cara xasa walaat intaa ma haysaa dhinaca kale u tag naaqatun kafa shaqa naaqatun kafa shaqa darfuhu facala shaqa darfuhu facalaa intaa ma haysaa facalaa facala maayaa facalaa kor bay noqdeen wey haye hal beed baa noo haray miyaan ku celiyaa sakhat waadda waxadda caraxasa waladat intaa ma haysaa naaqatun kafa shaqa darfuhu facalaa intaasoo ma caka waa cakal yawmu ama waaya waa baqa fakka waa baqa iyo faka ma qorta yaah waa cakal yawmu ama waa cakal yawmu hamma waaya waa cakal yawmu hee dhinaca kale waammat ummunaa waammat ummunaa xanna canhu mucridan kamulaa xanna canhu mucridan kamulaa xanna canhu hee <laughs> mucridan kamulaa intaas samaaysid warmeela socotaa hadde wa amat ummunaa xanna canhu mucridan kamula xanna canhu xa iyo nuun xanna canhu mucridan kamula intaa ma haysaa waaya ardayow miyaan ku celiyaa yaa wabaqa faka wacakal yowmu hamma wa amat ummunaa xanna canhu mucridan kamula inta aan faahfaahinno mar tiriya intee caba weye matta haja saja axa sakhat adda xadda cara xasa lata kafa shaqa baqa faka caka qama amad xanna canhu intewey haye aan faahfaahino marka wamac hamaaniyata cashara kammat bihi kamat bihi ay tawasalat wey way bariday yani way bariday way tuugtay tawasala ilay haye yamutu mudaaric buu kaaga soma jeedid thaja thaja haa wuu burqaday weeye biyihii baa thaja almaau biyihii baa burqaday ay saba bihazaaratin si xaddhaafa u socdeen wey wasaja haa wasaja saja waxaa weeye raqa qof eh, neefkii neef baa laga hadlaya neefkii wixii ka soo baxayay calooshiisibaa waxay noqdeen raqiiq iyo wax jilicsan saja ay raqa alkhaariju minhu wey wixii ka soo baxayay oo caloosha kasoo baxaya baa jilicsanaaday axa wuu qufacay wuu kuu micneeyey ay sacala soma jeedin kuu micneeyey wuu qufacay wey sakhat iljaraadu haa sakhat iljaraadu kabajaagii baa mutay kabajaagu markuu soo duulo oo beerta ku dego ayaxteg maxaa la dhahaa ayaxteg hee hee eelna reeb soo maahan sakhatu waa eelna reeb weeye ilmihii uu ku mudayay dhulka ayaa sakhat iljaraadu ayaxii baa mutay ilmihiisii wuu meesha ku talaalay wey macnuu waayahay wa adda albaciiru neefkii geela ahaabaa cod bixiyey codka uu bixinaya marka waa cod oo gudaha ka sharqaminaya magac cod uu kusoo saarayo waa fahamtay soo maahan dee waa kala nooc midna codkiisa bannaanku soo saaraa doobiga soo maaha cod buu ku daraayo waxa kasoo maqlaysaa meel aan dhoweyn midna codna ka maqli maysid kaa markaa codkaan laga maqlayn codka ceshanaya ayaa waxaa loo yaqaanaa addal baciiru codkii buu ceshadayo gudaha ayuu ka ololayaa wey waaya waxadda cara wuu qayliyey wey xasa alximaaru dameerkiibaa nabtay xasa waxay intuu dhagaha nabto inuu ordo ayaa dameerkii loo xasa alximaaru dameerkiibaa dhega nabtay dhegihii buu nabtay yani markuu ordayo wey waaya waladad way ku nabtay ayaduna naaqatun hali danabahaa wey haa seenteediiba ayaduna e, taagtay nabidmaha way taagtay weeyaan ladad naaqatun bidanabiha korba u taagtay kafa ayad mhm. waa garanaysaan kafa yakufu weeyaan waaya kafa basaruhu indhihii baa ka dhacay yani yakufu kafiif soo lama dhaho shaqab darfuhu indhihiibuu kor u taagay hay facalaa markaas kor bay mareen facala macnaa facala maa facalaa indhihii buu kor u taagay wey shaqa basaruhu indhihii baa kor u taagmay haye wabaqa warkiibuu badiyey akara alkalaama warkiibuu badiye wey bad buu warkii ka dhiga fakka mhm, waa fakka shaykhu wey macnuhu odaygii baa cajuus noqday wuu odayoobay ay harama wey oday buu noqday da buu noqday mhm. wacakal yawmu maalinkiibaa qoraxdu darnaatay ishtadda xaruhu kuleelkiibaa darnaaday mhm. waaya waa qamma waa lamideh wa ammad hooyo ayay noqotay ummunaa hooyadeen ammad ay saarat umman weeye hooyo ayay noqotay xanna canhu wuu ka jeestay mucridan uufaafaansma jeedid xanna canhu wuu ka jeestay mucridan kamula wuu dhammaystirmay sideed tobankii wataa sideed tobankaas waa sideed toban dheeraad ku ahee labaatan sideed afartan iyo lix beyd baan afartan iyo lix ficil oo shaad khaalisa ayaa maanta dhigannay maxaa waqhti inooga dhiman waaya hal mar ma dul maraa marka yaah waaya wadmumana wadmumana raaci oo raaci oo udum weeye macal fazuumi ficilkii laasimka ahaa fimrur bihi udum soomaaliyeen mayee fimrur udumtaasaan ku wadaya saasay kugu fudaato fimrur bihi udum weeye wajallaa wuu qaxay udun midlu jalaana xaalay tahay taasi mhm habat udun xaggeeda wadarrat way soo baxday ama way faafisay yani darrat shamsu qoraxdii baa shucaacay faafisa wey udun xaggeeda waa aja kor buu u kacay udun xaggeeda kara uu soo rogaal celiyay udun xaggeeda hama bihii uu hamiyey udun xaggeeda mhm waa cama nabtu dhirtii baa dheeraatay udun xaggeeda weeye wasaxa almadoru roobkiibaa aad u shumay udun xaggeeda malla wuu degdegay xaggeeda udun waayay damar wa allaa wuu ifay xaggeeda udun lamcan xaalee tahay mid birbirqaysa wa sawtan xaalee tahay mid cod bixinaysa shaka wuu shakiye arajulu baa shakiya xaggeeda udun abba wuu diyaariye lisafari muu isku diyaariye xaggeeda udun soo ma jeed warka yaa washadda ay dacaa wuu orday xaggeeda udun weeye shaqa wa shaqalmariidu baa dhibtooday eg shaqa laba shaqa hadda ahrina soo maahan shaqa basaruhu iyo shaqalmariid labada waa laazim hasha qawmun khasha wuu galay xaggeeda udun alla wuu galay xaggeeda udun waay dakhala weeyaan waqasha qawmun qolaa wanaagsanaatay wajanna wuuna ku dhacay calayhi korkooda alleyl habeenkii baa ku dhacay oo gudumayna xaggeeda udun warasha lmusnu daruurtii baa da-da xaggeeda udun weeye dasha wadasha almusnu daruurtii baa tafiiqda xaggeeda udun weeye wathalla wathalla way saalootay salladaasoo asluhu asalkeedu yahay halaala uu yahay ayraatha weeyaane wuu saalooday xaggeedoo udun wey dalla dam dhiiggiibaa hadur noqday xaggeedoo udun khaba alxisaanu faraskiibaa dheereeyay xaggeedoo udun khaba nabtun dhirtiibaa dheeraatoo baxda xaggeedoo udun wey kama naqlun timirtiibaa qufehee qoraafadiisii xaggeedoo udun weye wacasad naaqatun halbaahee daaqday bikhalan meel bannaan daaqday qasad qasadnaa kadaaka casad bay la mid tahay weeyaane waci weele wajhaysada muxuu kala hadda wuxuu galay dulwajhaynkii laasimka buu galay oo ah marna lagu keenayo qiyaasi sheeg yafcilu marna lagu keenayo yaaf culu lagu keenayo hada bilahi towfiiq sala allahu wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin